alxamdu lilahi wالsalaaةu wasalaamu calى rasuuli اllah yaqulu اlmualifu raximah اllah الشhيkh بن ملqن sراج الdين بن ملqن رحimه الله تعالى يقول وصفة الراوي وهو العدل الضابط ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل وبيان السن السماع وهو التمييز ويحصل, في خم ويحصل له في خمس وkitaabaة الxadiiثi whuwa jaaئiz إجmاعا وتصرف الhimة إlى طبضه وأqسam طرق الriwاayaة wahiy ثمانية السmاع min lفظ الشhيkh والقراءة عlyh والإجاaزة بأnwاaعiha والmuنawلة والmukatabaة والإعlاam والwasية والwijaadaة وصفة الriwاayaة وأdائha وydkل fihi الriwاayaة bالmعنى واkhtisaaر الxadيiث وآdاab الmxadiث وطاaلب الxadيiث وmacrifaة غarيbihi وlغath وتfsيirihi maعاaنيه واستنباط أحكامه وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم wifaaqan wakhtilaafan sheekhu wuxuu yihi wa sifatu raawi waxaan wacdi culumulxadiiska ka mid ah sifatu raawi macrifatu sifati raawi inaad garato raawiga xadiiska warinaya sifadiisa ruwaat lxadiis inaad sifaadkooda barato wahuwa sifada laga doonayo raawiga xadiiska warinayaana raawiga raawiga la rabo na waxa weeyaan waa alcadlu waa raawigii caadilka ahaa ee addaabidu xaafidka ahaa marka inaad garato ruwaat lxadiis sifaadka lagu aqbala iyo anwaacda iyagu yihiin iyo shuruudda loo dhigo inaad barataa waa nowcun min anwaaci esh culuumi alxadiid bal waa nooc muhima ah oo min ahamiha ah oo qudbiga ay ku dhisan tahay ah riwaayati waa inaad wa raawi raawiga xadiiska nebiga warinaya sifadiisii inaad garato ba anwaacdi culumulxadiiska ka mid a ah. wa huwa raawiga aynu u baahannaha ina alcadlu weeye waa raawi cadliga ah. cadli maxaa looga jeeda culimadu waxay idhaahdeen way culimadu waxay idhahdeen waa lagu ijmaacsan yahay raawiga xadiiska warinaya in loo shardiyo cadli iyo dabdi cadli iyo dabdi cadli waa maxay marka cadli waxaa looga jeedaa waa inuu noqdo raawiga xadiiska warinaya waa inuu noqdo muslim caaqil ah oo baalig ah ama muslim mukalafa muslim mukalafa xaalat aladaa waa inuu noqdo caaqil baaliq ah oo saalimun min asbaabi اlfisqi ka maran asbaabtii faasiqnimada iyo wa khawaarimi اlmuruucati waxyaabaha ee kata hadalkaa u fiirso waa inuu noqdo nin saalim ka ah min asbaab اlfisqi asbaabta dadka asbaab اlfisqi asbaabta uu qofku daacada ilaahay kaga baxo ama fisq keenta in lagu xukumo qofkan inuu faasiq yahay oo inuu ka maran yahay wa khawaarim ilmuru'atina waa inuu ka waran yahay khawaarim ilmuru'ati waxa weeye wixii dadnimada qadxiya raawigaasi ayaa cadli la yidhahda haddii raawiga waxa weeyaan uu ya uu noqdo nin lagu yaqaano asbaab min asbaab ilfisqi ka mid a ama min asbaab tafsiiq ka mid a sida inuu khamri cabo sida inuu waxa weeyaan salaada aanu aanu ilaalinin sida inuu waxa weeyaan n uu muxaramaadka qaarkood uu sameeyo haddii saa lagu ogaado raawigaasi cadli noqon maayo walihaada maxaynu soo marnay waxaynu soo marnay ruwaaddii beenta sheegtay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ku been abuuratay xadiiskoodii maxaa loo bixiyey nacam mawduuc iyagiina maxaa la yidhahda wadaaciin beentay dhigdhigaan baa la yidhahda waa laga yaabaa dee inaad ragga qaarkood tarjamadooda intaad akhrido aada la yaabto zuhdigooda iyo cibaadadooda iyo nusugooda aada la yaabto haddana aad aragto culimadii xadiiska ole fulan kadaab beenaal afar kaboodlaa wey dabeedna isu kaa qawigaato alaa arwaadaduma ilahay ka baqaan ninkan sidan u cibaadaa samaynay sheekh cibaadadiisa cidi kuma haysato waa inaad taa fahanto waxaa lagu haystaa wax kale oo lagu ogaaday waxaa jira ruwaadda ruwaadda xadiiska niman la yidhaha almuttahamiin almuttahamiin waa maxay been cadow nebi maxamed ka sheegaan laguma qaban laakiin fiintaa dushooda ku wareegeysa wax badan oo abaadiilay sheegeen dabadeedna culimadii xadiisku markay arkeen oo qaraa-intii isu geeyeen nimankaa warkoodii waa ka shakiyeen maxaa loo bixiyey fulanu muttahamun bilkadib muttahamun bilkadib waa nin been lagu tuumay macnaheed waa maxay warkiisa aad isaga hubi xataa iska hubi maaha aada isaga hubi calaamatu su-aal baa ayaa saara muttahamun bilkadib ayib marka raawigu waa inuu cadli noqdo waa inuu asbaab lfisqi nin lagu yaqaano aanu ahayn asbaab lfisqi nin lagu yaqaano oo nin ku caan noqday inuu waajibaadkii ka tago ama muxaramaadkii sameeyo waa inaan noqon waay waa inaan raawiga lagu aqoon khawaarim lmurua khawaarim lmurua waxa weeye waa wax dadka iyo ummadda muslimka a ah dhaqankeeda aan ka mid ahayn oo dhaqan xumo ay u taqaano ama ay u taqaano waxaan laaiqu ahayn dalabatulcilmiga iyo culimada nin sheekoo culimada magaalada ka mid a ah, oo jeex xabxabe sita oo waddada logeynaya oo cunaya haddaad aragta ka hor yaa maraba ragga qaar inaan magacaabo dee culimadii waaweyn ka mid a eh. haddaad aragto nin sheekahoo magaalada dhan muftiye aho u aho dadku maaragtay cilmi iyo ay ku ogaayeen diyaano oo jee xabxaba sito oo halkaas suuqa iskaga dhex cunayo oo aada aragto waxaa cunaya maxaaraamba nacam a socdin wax lagu cunaana xaaraan maha laakiin dadka dhan way la yaabaya maxaa loola yaabayaa dhaqankii culimada lagu yaqaanay ba inay ahayn waa isfahnay soo ma dhaqankii culimada lagu yaqaanay beenahay suuqa adigoo iska maraya waxaad aragtay nin sheekoo raggii culimada waaweyn ka mid a ah, oo intuu khamiiskii kor u qaatay dhexda ku xidho orod tawda haya ya qof walu dhaafa waa ar ar sheekh fulansay ka noqotay maanta waxaa laga yaaba inay dhibu kusoo korodhay oo meel ku cararayo ama wax faajica ay ku dhaceen oo uu macduur yahay laakiin dadku way la yaabayaan ma garata nin dadkii aada rasaanada iyo waayeelnimada iyo dalabulcilmiga ama cilmiga loo yaqaana kamid a ayaad waxaad aragtay ya isaga oo meelaan wanaagsanayn hortaagan arya amuunsheekh hebelahna oo maxaa halkan dhigay waxaa jira markaa waxaa la idhaha khawaarimu lmuruu'a muruu'adu waa dhaqan ummadeed iyo dadnimada dadka waxyaabaha waxyeela waxaad aragtay nin dee dadka agtooda maaragtay qadari ku leh oo nin karyonla intuu wax ka iibsaday ya nus dollar kula murmayo oo magaaladiiba isugu timi ya dee qof wala meeshiisu taa aaraadha aarsheeka bal nus dollarka naga bixin wadaadku meesha ka kaxee ya waxbaa jira markaa dhaqan waxyaabahaasi culimmadu way ilaalin jireen waxaa jira bay culimadu yihaheen wax ceeb ku ah aalibulcilmiga oo aan ceeb ku ahayn ninkaan daalib cilmiga ahayn waxay culimadu waxaa jira wax ceeb ku ah gabadha muslimadda markay shaarica marayso oo markay gurigeeda joogto aan ceeb ku ahayn ama dumaray dhex joogto aan ceeb ku ahayn wax culimada ag caamadu ay u taqaano qofka culimada sameeya qof meel ka dhacay inuu yahay baa jira oo haddii qof caadiya lagu arko aanay dadku la yaabaynin aanay dadku la yaabaynin marka daalibulxadiiska ama ninka muxadiskaa ah, culimada sunnada xadiisku waxay idhahdeen waa inaan lagu waa inaanu ahayn nin lagu yaqaano dhaqamada muruada dadka waxyeela in lagu yaqaano waa inaan ahayn muxadisiinta qaarkood wax laga sheegay waa bukhaariye bacdu ahli qisada way ka hadleene waxaa laga sheegay nin buu xadiis u doontay xadiis deedna wuxuu arkay ninkii oo dameer raba inuu qabto oo dameerkii masaf maran hor haya muxuu doonayaa inuu ku qabto soo ma iskaga tegaa la war hebel mau tagto xadiis buu kasoo qaatay waar nin dameer been u sheegay aniga runii sheegi maayo <laughs> ya nin dameer been u sheegay inuu anigi runi sheegayo dee shaki baaba iga galayo dabeedna waan ka soo noqday buui waxaa laga yaabaa hadduu dee arka nin caamo oo cumuumu naaska ka mid oo sidaas samaynaya inaanu qariibsadeen ee sababtu u qariibsaday ay tahay maxay inuu ninka samaynaya yahay dee nin sheekha ama dee xadiis loo doonanayo ama dee islaa wax ka weri marka waa inaad ogaato yaa aalib alcilmi adiga ummaddu siday waxay kugu qiimaynayso iyo sida adiga afcaashaada dad kugu eegayaan uma eegayaan dadka aan aalibulcilmiga ahayn ama aan culimada ahayn afcaashooda uma eegayaan khawaarimlmurua la yidhaahaa culimadu waxa khawaarim lmurua takhtalifu biikhtilaafi lbuldaan khawaarim waxay ku kala duwan tahay caadaadka dadka ayay ku kala duwantahay oo wax beled laga yaabo de inuu ceeb ka yahay ayaa lagaya beled kale inaanu ceeb ka ahayn inaanu beled kale ceeb ka ahayn tusaalaan idin siinaya mar horena aan idiin sheegay dadkeenna caamadee waayeelka ah ee salaada dadka ilaaliyo kamid ee mo yacni tukada dhaqankoodii waxaa ka mid a dadkaa waayeelka ah qofka dadka salaada tukinayaa inaanu madaxiisu qawanaanin dhar muxtashimana uu yahay qof xidhan oo aanu surwaal futo dhuujiyaa dadka ku horgelin odayaashiina qaar ba magaca u bixiye haddii markaa aada adigu imaam mithla noqoto waa inaad ummadda caadadeedii ilaaliso oo iyo dhaqankii muslimiinta muslimiinta dhaqankooda waxaad qofka dadka muslimiinta tujinaya inuu madaxiisu u asturnaado waa inaanad odhan sheekha cumuumaddu waajib maade yaa kuguhi waa waajib koofiyad iyo cumootoonna waajib maa maade xarabkaan iska gelin sheekh waajib ma taagna waxaa jira wax ummadda curfigeeda ku ah dhaqan wanaagsan walow yaanu waajib waajibba ahaanin ya walow yaanu waajibba ahaanin marka waa inaad taa tixgelisid oo aad dhaqanka dadka taqaanid marka khawaari muraa waa inuu ka maran yahay oo aanu ahayn aan lagu aqoonin daabid waa inuu yahay daabit daabit waxa weeye hadduu nin xifdigiisa ictimaado yahayna waa inuu nin xifdigiisu sugan yahay uu yahay hadduu nin kitaab wax ku qorto oo kutubtiisa ictimaadan uu yahayna waa inuu yahay nin kutubtiisaasi ay u ilaashan tahay maxay ka ilaashan tahay culimadu waxay hahdeen xifdigu waa laba wa xifdu sadrin wa xifdu eesh waxifdu kitaabin ama dabdu sadrin wa dabdu kitaabin labadaa wey dabdu sadrinku dee qofku wixii uu xifdisan yahay waa u ilaashan yihiinoo markuu doonana waa soo daynaya oo waa daliishanaya dabdu kitaabka culimadu waxay idhahdeen qofka kutub wax ku qora ee kutub ee cilmigii kutub ku culimadu waxay dhahdeen muxadisiintu waxay shardi uga dhigeen ruwaaddii xadiiska ee axaadiista nabiga sal alla alay slam qori jirtay kitaabkiisaasi waa inuu ilaashan yahay muxuu ka ilaashan yahay dee waa inaanu kitaab magaalada dhex wareega noqon oo nin walba iska qaato waa waayo haddaan kitaab qorto oana xadiis ku qorto miyaanan dadka isaga dhiidhiibi karin muxadisiinta warkaas agtooda lagama dheelo kitaabkaaga waa inaad ilaalisaa bay ku leeyihin waayo de haddaad maalin walba kitaab qof u dhiibto bilow mid walba xoogaa yar kugu soo daraa waa ina dhacdeen la soco ragga qaar ba intay kutubtoodii niman u dhiibeen ayaa axaadiis aanu werinba loogu dhex daray hadhow buu iskala soo fadhiistay xadasanaa fulaan qaala xadasanaa fulaan markaasaa lagui waarya warya waar shee xadiiskaad sheegayso culimada kamaanu maqal ukaadi kitaabkaygu ku yaallaa sheekadii markii la dabagalana kitaabkaba waa loogugu soo daray khalaas ninkii halkiiba waxaa la yihi fulaanun hebel ninka la idhaahdo kutubtiisii dad buu u dhiibay oo waxbaa loogu dhex daray hadda ka warhaya wuxuu weriyo khalaas culimadu waxay dhaheen fulaanun kaana miman yatalaqa kutubta taraajimtaad ku arkaysa hebel wuxuu ka mid ahaa ragga ragga maaragtay wax inta loo yeedhiyo iska qaata aan iska hubin marka culimad wa dhahnaa dabdigaagu kitaa haddii dabdigaagu dabdu kitaabinu yahay kutubtaada waa inaad ilaalisid sheekhu markaa wuxuu yidhi raawiga labadaas sifood baa loo shardiya waa sidaas wayadkhulu yadkhulu waxaa soo gelaya fiihi sifatu raawi waxaa soo gelaya macrifat ljarxi watacdiil baa soo gelaya inaad garato aljarx watacdiil aljarx watacdiil waxaa weeye raawigani ma raawila culimadii ay ay xukumeen inuu nin cadliya oo daabido yahayba mise waa raawi la xukumay inuu nin daciifa oo xifdigiisu sayi yahay oo muafalah inuu yahay miya inumya daabidka culimadu waxay hahdeen raawiga daabitka waxaa la shardinaya inuu noqdo mutayaqid nin soo jeeda ayra muqafalin dheg weyn aan ahayn oon wax walba loo qarin waa inuu noqdo lakin hadduu noqdo nin wax walba loo qariyo de nin wixii loo qariyaba iska iska alqafa waa mushkilad laysku jarxiyo wayadkhulu fiihi waxaa soo gelaya sifatu raawi garashadiisa iyo ruwaadda barashadooda macrifatu ljarxi watacdiil inaad garato ciddii la jarxiyey ee xifdigooda iyo dabdigooda ama cadaaladooda wax laga sheegay ruwaaddii kamid a ah, iyo watacdiili ciddii la tacdiiliyey iyo inaad weliba garato waxa wax lagu tacdiiliyo iyo wax wax lagu jaxrixiyo iyo inaad garato dawaabida ay leedahay tacdiilka iyo tajriixuu leeyahay inaad kala garato waxaaso dham waxay soo gelayaan sifat raawi garashadiisa baabka ku saabsan aljarxu watacdiilla waa min acdam alabwaab fii cilmi alxadiis waayo wuxuu kuu kala saarayaa ruwaadii ninkooda cadaaladiisa wax laga sheegay ka xifdigiisa wax laga sheegay ka dabdigiisa wax laga sheegay iyo nin walba sababtii lagu jarxiyey sababtii loo jarxiyey ee wax looga sheegay kutubay culimadu ka alifeen kutubtaasina saddex qaybood wey kutub laga alifay ruwaadda hiqaada oo qura iyo kutub laga alifay ruwaadda ducafada oo qura iyo kutub labada kooxoodba laysugu keenay oo labadii kooxoodba ku wada jiraan saddexdaa nooc bay u qaybsamaan kutubuljarxi watacdiil kutubun khaasatun bihiqaat iyo kutubun khaasatun biducafaa iyo kutubun jamacat bayna alfariiqeyn kutub saddexda kooxoodba jamcisay sidaynu ugu tegi doono kutubta dambe marka taas weeye wa sini samaaci baa soo gelaya waxaa kaloo soo gelaya sifatu raawi waxyaabaha soo gelaya ka mid a bayaanu sini samaaci in la caddeeyo da-da qofku wax ku maqli karo wa huwa tamyiizu waxa weeyaan inuu wax kala saaraayo qofkii wayaxsulu lahu wayaxsulu waa usoo xasilaa lahu qofkii tamyiiskii fii khamsin shan sanu haaliban sida badan ugu soo xasila halkan masale kale kuu sheegay oo sifatu raawi soo gelaysa oo waxa weeye qofka yari wuxuu maqlo ma laga warinayaa qofka yar ee majaalista cilmiga yimaadaa ma loo ictibaarinayaa inuu majaalistii cilmiga yimi goormaa loo ictibaarinayaayo loo tixgelinaya bayaanu sin simac goormaa uu bilaabayaa qofkii inuu inuu xalaqaadkii cilmiga tago oo markuu tago loo tixgelinaya waay culimadu waxay idhaahdeen qofka isagoo dee caaqil baaliqa oo qaan gaadhay dee yimaada majaalis alcilmi de isagu war ma laha isaga waxa weeyaan in in loo tixgelinayo inuu majaalista yimo cilmigaa xaadiray ishkaal ma laha qofkii isagoo intaa ka yaroo aan baaliq ahan yimi oo aan qaangaadhin yimi goormaa la odhanayaa majliska cilmiga ee uu fadhiistay wuu ansaxay oo loo tixgelinaya waxay culimmadu idhaahdeen waxaa loo tixgelinayaa sinu samaac culimadu dawaabid ba u dhigeen waxay culimadu idhahdeen waxaa loo loo tixgelinayaa marka ay ka muuqato ilmahaas yimi ama qofkaa yara yimi majaalis اlcilmi marka ay ka muuqato inuu mumayis wax kala soocayo wax kala garanaya sida haalibkaana shan wixii ka sareeya ka bilow shan wixii ka sareeya ka bilow yani shan baa sida haalibkaa laga bilaabaa bay dhahay muxuu inagu yihi sheekhu wa bayaanu sini samaaci siniga la ictibaarinayo ama la tixgelinayo maqalka wa huwa waxa weeya marka uu wax kala sooco wayaxsulu lahu fii khamsin inta badanna haaliban sida badan waxa uu sinigaas qofku gaarhaa shan jirka iyo wixii ka dambeeya ayuu marxaladda gaara imaam lbukhaari raximah llah alla maxay kala warlaaday imaam lbukhaari raximah waxa uu waxa uu e, kutubta kitaabkiisa saxiixulbukhaariga abwaabta uu ku qoray waxaa ka mid ah baab la yidhaahdo baabu mataa yasixu samaacu sagiir markaasu wuxuu ku soo arooriyey baabkaas laftiisa wuxuu ku soo arooriyey xadii e, uu werinayo saxaabiga la yidhaahdo maxamuud ibnu rabiic wuxuu leeyahy maxamuud ibnu rabiic caqiltu min min الnabiy salى اllahu alayh wasalam majatan majaha fii wajhi wa ana ibnu khamsi siniina min dalwin rasuulka sal اllahu alayh wasalam waxaan waxaan ka weeleeyey inuu kaba biyo ah ka kabaday dalwi qarbad iyo wixii lamid ah shay soo laalaada dabadeedna markuu nebigu kabadii biyaha kabaday ayuu wuxuu ku tufay wejigeyga buri nebigu alayh isalaatu wasalaam maxamuud baa odhanaya maalintaana ibnu khamsa siniina shan jir baan ahaa buuri maalintan ah, warkaasi uu dhacay aan sidaa u hayaa ee aan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam majadaasi ama kabada waxa weeyaan biyaha uu nebigu wejigeyga ku tufay shan jir baan ahaa bui ayaan ahaa buri maxamuud ibn rabiic bukhaari intuu xadiiskaa soo arooriyey ciwaan wuxuu ka dhigay baabu mataa yasixu samaacu sagiir waayo xadiiskaas culimadu maxamuud markii weynaaday waa ka aqbaleenoo waa ka wariyeen maalintu maqlayna ama waa xadiiskaasi warkaasi dhacayna mise jir buha shan jir buha waay n culimadu waxay idhahdeen sida saxiixay waxa weeye qofka yar ee majaalisulcilmi yimaada waxaa loo tamyiiskiisa la eegaya da lagu xidi maayo ee haddii tamyiiskiisu uu si fiican wax u kala soocayo waxa weeyaan warka uu uu markaa maqlay markuu weynaado hadduu wariyo waa laga qaadanaya culimada qaarkood waxay idhahdeen ilmuhu inuu mumayis yahay waxaa loo daliishadaa waa an yuxsina alwuduu waa inuu weysada si fiican u hagaajinayo oo sidii ay u kala horeysay weysada u samaynayo taas waxay kutusinaysaa inuu maxay yahay mumayiz yahay tamyiizkii baa la rabaa in la qiyaaso moogta culamada qaarkood waxay dhahen waxyaabaha kutusinaya tamyiiska ee lagu qiyaaso waxaa mid ah inuu qofku kala garto min addirhama wadinaar inuu ilmihii kala saarayo haddaad tiraa lacagtani ma dollar ba mise waa shilin somalilan ah ama aad tirahdo ma dirhamba mise waa dinaar inuu ku kala sheegayo labadii uu kala garanayo yufariqu baynahuma hada waa mumayis bay culimada qaarkood yidhahdeen culimada qaarkood waxay yidhahdeen waa inuu waa inuu kala saarayo baqarada albaqara min addaaba waa inuu kala saarayo haddii laysu agjoojiyo neef lo-a iyo xayawaan kaloo aan lo-ob ahayn oo la dhaha bal hadda labadan keebaa kamida waxyaabaha ah, maaragtay maxay keliyiin inuu odhan karo kana waa lo kana waa dameer u ohan karo hada yadulu ala tamyiiz bay culimada cibaaro cajiiba culimada qaarkood baa sheegay culimada sheegtayna waxaa kamida sakhaawi sharciisa uu risaalada ku sharaxay wuxuu yihi tamyiizka waxyaabaha lagu garto waxaa kamid a an yufariqa bayna jamrati watamra waa inuu kala farqiyo an yufariqa bayna aljamrati watamra ama aljamra min atamra waa inuu ka farqiyo waa inuu kala garan karo haddaad isbarbar dhigto timir iyo dhimbil dabax oo tiraa hadda kii fiican qaado waa inuu timirta qaato hunaa waxaad garanaysaa maxay inuu mumayiz yahay kul hada culimadu maxay u sheegeen kul hada culimadu waxay u sheegeen lidabd walihada baa culimada xadiisku waxay yidhahdeen sida sawaabkay waxa weeye qofka isagoo yar majaalisulcilmi yimaada hadduu mumayis yahay oo tamyiiskiisana ashyaada aynu sheegayna lagu qiyaaso waxaana kamid a waxyaabaha ku tusinaya tamyiizka annahu idaa marka aada weydiiso radda aljawaaba wa fahima su'aala inuu su-aashana fahmayo jawaab saxana ku siinaayo hada yadulu calaa anahu mumayiz bicilmdila hada yadulu ala anahu ish umays ilmahaasi wixii uu majaalisulcilmi ka maqlo berri markuu weynaado wuu werinayaa samaaciisuna waa saxiix bay culimadu dhaheen sida haalibkaana tamyiiskaasi shan buu ka bilaabma walihaada selafka u fiirso culimadii sunnada xadiiska kutubta xadiiska qoray markay sheegayeen majaalistii samaaca ciddii timi ilmaha shan aan mumayiska ahayn ama afar sano iyo ka yare aan mumayiz ahayn walow yaanu shanba gaadhin aan mumayizka ahayn waxay u qorayaan xadara wuu yimi ama uxdira waa la keenay wa miman uxdira fi lmajlisi fulan ibnu fulan ibnu fulaan sheekh fulan majaalistiisii culima dad raggii dadkii la keenay waxaa ka mid a hebel hebel hebel baa ka mid a waa la keenay buu ku waa la keenay muxuu tilmaamayaa inaanu ahayn mumayiz ilmihii mumayizka ahaana maxay u qorayaan waxay u qorayaan samica wuu maqlay min caalimka hebel la ydhahb wax ka maqlay or dadkii sheeka wax ka maqlaa lagu daraya ibaaqsibaac wa hada min diqati diinihim wa diqati waraacihim wa diqati fahmihim muxadisiin walihaada nin gaal oo gaalada mustashriqiinta ee muslimiinta aad waxuga qoray ka mid a diinta islaamka kuwa wada bartayna ka mid a wuxuu yihi ma jiro ummad cilmi u shaqaysay sida muxadisiini xadiiskii nebi maxamed ay u xifdiyeen umamka oo dhan laguma hayo buui runtii umamka o dhan laguma hayo mhm. waay <clears throat> wuxuu yihi markaa sheekhu wa bayaani sini smaaci watamyiizu wayaxsulu lahu idan sida saxda waa maxay waa in tamyiiska lagu xiro sixatu samaac tamyiiska in lagu xidho shardi maaha in laydhaa waa inuu shan sano laabudda waa inuu noqda maaha ilmo shan sano ka yar ayaa wax fahmi kara ayaa wax fahmi kara bacd ahlilcilmi waxaa laga sheegay waa imaamu axmed ibnu xambale inuu yihi qofku shan iyo toban sano markuu gaadho unbuu sin unbaa unbaa samaaciisu cibro yeelanaya waxaanu daliishaday inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam cabdillahi bnu cumar celiyey ama saxaaba saxaabo kale inuu nebigu celiyey markii uxud dagaalka u dhacay imaam axmed baa warkaa miyaa laga sheegay mise isaga ayaa loo soo naqliyo caalim culimada kamida looga soo naqliyey waxaana filayaa inay ta dambe ahayd oo caalim culimada kamida looga soo naqliyey dabeedna wuxuu yidhi imaam axmed warkaasi sax maaha ya saxdu waxa weeyaan in waxaa tamiiska loo eegaayo ayaa sax ah waayo waxa weeyaan dee cabdillahi bin cumar qadiyadiis waxay ku saabsanayd jihaad iyo dagaal ayay ku saabsanayd oo dagaalka inuu geli karo iyo inaanu geli karin ayay ku saabsanayd riwaayat alxadiis kumay saabsanayn waay wuxuu yihi sheekhu wa kayfiyatu samaaci baa ka mid a ah. anwaacda culumuulxadiiska waxaa ka mid a ah kayfiyatu samaaci wa taxamul inaad baratid samaaca iyo taxamulka qaabka qaabka cilmiga loo xambaaro ee culimada looga maqlo kayfiyadooda inaad baratid oo waa maxay oo aad kala saartid wixii aad sheekha ka maqashay iyo wixii adigu sheekha aad ka maqashay iyo wixii sheekha aana toos uga maqla waa sida aad kaga maqashay iyo wixii sheekha lagu dul akriyay markii lagu dul akrinaya aad maqlaysa iyo wixii adigu aad ku dul akriday waa qaabab kala duwan soo ma barashada la barto kayfiyadda noocaasihi ee culimada wax looga xambaaraa anwaac culumi xayska ama sifatu raawigii soo gelaysa culimadu waxaa dhahdeen waxaa laga maarmaan waxay culimadu sheegeen inay laga maarmaan tahay qofka cilmi dhigaya ee sheekha ee cilmi laga qaadanayo dalabatulcilmigu wax ka dhiganayaan marka cilmigii la dhigayo waa inuu yahay nin soo jeeda maalan waxbaa lagu dul akrinaya waa inuu yahay nin soo jeeda waa inuu waxaa lagu dul akrinaya nin dhegaysanaya yahay oo maqlaya cilmada haduu iska seexdo iska qooriyo waa khatar dee wax badan baa la jirsiinaya hadhowna sheekhoona kaa maqle la odhanaya sa awgeed culimadu waxay dhahdeen waa waa inuu noqdo sheekhu nin muski ah oo waxaa lagu dul akrinaya dhegaysanaya oo aan hurdin oo aanay dhaafaynin hadalku aanay hadalku dhaafaynin dadkuna taa waa ku kala duwan yihin qofba hal qofun dhegaysan karaa qof baa shan qof hadday hareeraha wax kaga akhrinayaan shantooda ma dhegeysan kara macalimiinta qur-aanka dee barnaamijka ku kala duwan kayfiyatu samaac wa taxamul waxyaabaha soo gelaya waxaa ka mid a ah, qofku cilmigii uu maqlay isagoo gaal ah haddii uu xifdiyey berri markuu islaamo berri markuu islaamo ma laga warinaya isagoo gaal ah ayuu majlis nebi maxamed ka hadlayo alayh salatu salaam maalan ayuu yimi dabadeedna wixii uu rasuulku sal allahu alayh wasalam dadka u sheegayey iyo waxyigu rasuulku sal la alay slam halkaa ku sharaxayay ayuu wax kamida maqlay wixii uu maqlo weeleeyey kadib buu islaamay markuu islaamay ayuu sheegay inuu maalintaa nebiga waxaa ka maqlay ma laga werinaya culimadu waxay idhaahdeen qof markuu cilmiga xifdinayo shardi ma aha inuu muslim noqdo laakiin cilmiga markuu sheegayo gudbinayo ee uu diintii dadka u gudbinayo inuu muslim noqdaa laga marmaan macnaheedu waxa weeye wixii qofku isagoo gaala uu maqlay hadduu xifdiyey waa laga warinaya daliilkeedu waxa weeyaan daliilkeedu waxa weeyaan saxaabiga jubayr ibnu mucim la yidhaahdo uu nebiga ka maqlay sala allahu alayh wasalam isagoo gaal ah ayuu markuu islaamay uu wariyey oo la aqbalay uu wariyey oo la aqbalay <clears throat> waay wuxuu yihi sheekhu wa kitaabat lxadiisi baa ka mid a waxyaabaha soo anwaacu culum lxadiis waxaa ka mid a kitaaba kitaaba eh, kitaabat lxadiisi xadiiska qoridiisii wahuwa xadiiska in la qoraano jaa-izun waa mid banaan ijmaacan si laysku waafaqsan yahi u banaantay qoraalkaas wa tusrafu waa loo leexinayaa alhimatu himadii iyo iyo iyo iyo iyo maaragtay waktigii waxaa lagu bixinaya ilaa dabdi xadiiska nabiga sal allah alayh wasalam dabdintiis marka la qoreeyo in in in la qoraalkiisa aada iyo aada daqiiqu qofkuu noqdo waxa uu qorayo wuxuu yihi sheeku waxyaabaha soo gelaya waxaa ka mid ah anwaac culuum alxadiis waxaa ka mid ah kitaabat lxadiis kitaabat lxadiis xadiiska nabiga alayh isalaatu wasalaam in la qoro waana mid banaan buui si ijmaaca ummadda isku waafaqsanta u banaan waana sidaas kitaabat lxadiis markii hore waa la isku khilaafay sadr ama fi sadr اlawal saxaabada rasuulka sal allahu alay wasalam zamankay noolaayeen xadiiska nebiga in la qoro waa la isku khilaafay sababta la khilaafayna waxay ahayd axaadiis baa ku soo aroortay nebigu uu diiday in aan wax aan qur-aanka ahayn la qoro haddana waxaa soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu rag wax u qoray oo uu u diray qaarna ay wax ka qorteen isaga nebiga calayhi salaatu wasalaam eeg waa mukhtalif ilxadiiskan sheegayna soo ma see loo jamciyey culimad xule waa la jamciyeyoo rasuulku sala allahu calayh wasalam awalu islaamka awalkiisii waxaa la diiday in la qoro waxaan qur-aan ahayn si sababtuu nebigu sidaa u sameeyena waxay si aan hadalkiisu rasuulka sala allahu calayh wasalama ugu dhex khaldamin qur-aanka asbaabahay ka mid ahayd yihahn culimadu markii rasuulku sala allahu alayh wasalam arkay qur-aankii in la sugayna nebigu calayhi isalaatu wasalaam isagaaba qoray ragga qaarkood wuxuu qoray rasuulku miyaanu kutub dirin aanu kisro iyo qaysar iyo eh, eh, kisro iyo heraqle iyo miyaanu nebigu u dirin rusul yah oo aanu waraaqa u qorin nebigu alayh isalaatu wasalaam miyaanu ku sugnayn xadiisa saxiixa inuu rasuulku sal lla ly slam yihi uktub liabi shaahin waar abi shaah u qora waxaan sheegay miyaanu cabdillahi bnu camar bnu caas saxaabiga la yidhaha rasuulkeenna sala allahu calayh wasalam aanu cilmi badan ka qorin oo aanu dabeedna nebiga su-aal weydiino ku odhan nebi maxamedo waxaa laygu yidhi dee nebiga wax badan baad ka qoraysaa ee jooji waxaad ka qorayso nebigu wuu cadhoon karaa nebigu maaragtay mararka qaarkood isagoo alay slam wa ka qoraysaa markaa jooji waxaad ka qoraysa rasulku wuxuu guri sal alla alay slam uktub fa inii laa aquulu ilaa xaqan ah, qor buu kuri nebigu alayh salatu salam waxaan xaq ahayn ma sheega bu kuri nebigu alayh salatu salam ama aan cadhaysnaado ama yaanan cadhaysnaanayn waxaan xaq ahayn ma sheegin ma sheegayo bu nebigu alayh salaatu wasalaam ilahay baa saa u ilaaliyay nebiga alayh salaatu wasalaam marka markii hore axaadiista ay iskhilaaftay darteed ayaa laysu khilaafay oo laysugu khilaafay xadiiska nebiga in la qoro walaada saxaabada rasuulka in badanoo kamidii xadiiska nebiga calayh isalaatu wasalaam waxay ku ilaalin jireen xifdiga may qori jirin kaanuu yaxfaduunahu raggii xifdin jiray ayaa ka mid ah ya abu hureyra radia allahu tacaala canhu ya ilaa iyo muslim oo dhan dhexdooda ka caan noqday abu hureyra radi allahu tacala canhu waxaa laga yaabaa caamada muslimiintu abu hureyre maanta abu hureyre u yaqaanaan laakiin magaciisii garan mayaan soo cabdiraxmaan ibnu sakharin la yidhaha iyo magaciisa in laysku khilaafay iyo inuu reedows ka mid yahay iyo waxaasi dadkaasaa yaqaana laakiin caamada muslimiintu waxay taqaanaa abu hureyre uu nebiga axaadiis badan ka wariyey waata laga sheegay nin caamadii muslimiinta ka mid a ah, intuu majlis soo fadhiistay ayaa de axaadiis baa lagu akrinaya mugta dabadeedna abu hureeru ka dhex waayo nimankii xadiiska laga warinayy waari ahe buuri war ninka kitaabkiisa hare laga hubiyo kitaab abu hureera kuma jiray ya ninka kitaabkiisa hane laga hubiyo oo nin fitradii ku noolaa oo dee fitradii islaamnimo ku hadlaya a kuwa maanta aqoonyahana sheeganaya oo magara maaragtay aanay waxba uga hooseyninna xaalkoodu wuxuu marayaa dee inay maanta abu hureere caayaan radia allahu tacala canhu oy oy oy oy oy dacniyaan oo ay diintiisii iyo diyaanadiisii radi allahu canhu wax ka sheegaan waayahay khisigay ka mid tahay <clears throat> marka culimadu markii dambe way isku waafaqeen waana lagu ijmaacay in xadiiska la qori kara inay jaa-is tahay waxa uu yihi ibnu xajar caalimka la yidhahda ina alijmaaca ijmaca culimada soo naqlisa waxaa ka mid a ah ibnu salaax qaadi ciyaad nawowi ibnu kaiir ciraaqi ibnu mulaqin ibnu xajar sakhaawi keyrkood wuxuu yidhi ibnu xajar ina alijmaaca lam yancaqid calaa jawaazi kitaabati alxadiis ijmaacu kumuu guntamin keliya in xadiiskii la qori karo bal cala istixbaabihi inay sunno tahay in la qoro oo ay laga maarmaan tahay ayuu ku guntamay bal laa yabcudu wujuubuhu calaa man khashya nisyaan miman yatacayanu calayhi tabliigu lcilm bal mararka qaarkood cidda cilmi waajib uu ku yahay dadka inay gaadhsiiyaan inay ku tacayuntaa laga yaabaa cilmigii xadiiska nebiga alai sla sl inu qoro culimada sunnaduna xadiiskii nebiga waa qoreen waa dawineen waxa weeyaan ummaddana waa xifdiyeen sidaaynu arki doona wuxuu yihi mualifku wa tusrafu lhimatu fii dabdihi xadiiska nebiga in la qoraa waa jaais waana mujmacun calayhi mid hadda laisku waafaqsan yahi weeye axaadiistii kusoo aroortay markii hore iskhilaaftayn waa la jamciyey saynu sheegnay himada waa in lagu waa in qofku himadiisa iyo waqtigiisa uu ku bixiyo nebiga sala allahu alay wasalam xadiiskiisa marka uu qorayo ee uu baranayo dabdintiisa dabdintusa lafdigiisa iyo macnihiisa inaad dabdiso dad badan baad arkaysaa markay xadiiska nebiga akrinayaan laxninaya waxaa nebigu calayh isalaatu wasalaam wixii u jeeday aan ahayn ku dhawaaqaayo ayaad arkaysa mid saxa maaha laxniga culimadu way diidi jireen waanaynu arki doonaa aada bay uga degi jireen muxadisiintu laxliga walihaada waxaa ka mid ahayaa juhdiga ay bixiyeen muxadisiinta waxaa ka mid ah alfaadda qofka ka qaldami karta ee xadiiska nebiga ka mid ah way dabdiyaan calaamaad ay ku dabdisteen ba ayay u samaysteen inagii soo maraynay caalim culimadii sunnada ka mid a ah oo xadiis sheegayoo leh bilcayni lmucjamati halkaasi bilghayn ah, eh, lmucjamati ayn mucjama ah ayaa la akrinaya ayn mucjama muxuu ka wadaa yani cayn ha akrin buu kuleeyay mogta ah, waa ayn ayn akri marka si aan caadi ahayn ayay u dabdiyeen raximahum اllah sheekhu wuxuu yihi wa aqsaamu turuqi riwaayati wa amaaniyatun waxaa ka mid a ah, hmm. waxaa ka mida buu yihi anwaacda culumka xadiista xadiiska waxaa ka mid a ah inaad garato duruqu riwaaya qaabka loo kala wariyo qaababka loo wariyo xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam waa inaad barato oo maxaa ka mid a ah? wa hiya amaaniyatun waa sideed sideed ariiq baa loo kala wariya ama lagu wariya ta koobaad waa maxay waa asamaacu min lafdi sheikhi inaad sheekha afkiisa ka qaado xadiiskiiad ka maqasho oo baa wax akrinaya ardaygiina waa dhegaysanaya marka qaarigu waa kuma qaarigu waa sheekhi saamicuna waa kuma saamicuna waa aalibulcilmigi ama sheekhu ha ka akrinaya xifdigiisa xadiiska markaa ama kitaab kutubtiisii ka mid a ah ha ka akrinayo farqi ma kale laha waxayna culimmadu idhaahdeen alfaadda la isticmaalo markaa waxaa ka mid ah samictu waan maqlay ayaad odhanaysa markaad welinayso ama xadaanaa ama xadaanii waa noo waramay ama wuu ii waramay macnaheedu waxa weyaan sheekha afkiisa ka qaadna wey labadaa cibaaraadka aan sheegay culimada qaarkood iyaga laftooda way kala fadileen samictu iyo xadaanaa iyo xadaanii iyo waa la kala fadilay laakiin halkeedayna ugu tegi doonaa culimadu waxay sheegeen dariiqada ugu caalisan ee cilmi lagu wariyo inay tahay asamaacu min lafdi sheikh inaad sheekha warka ka maqasho taasi waa ariiqo ariiqada labaadee cilmigii lagu wariya waxa weeye xadiiskii nebiga walqira'atu calayh in sheekhii lagu dul akriyo macnaheed waa maxay alطaalibu yaqra wاshaykhu yasmacu wa yucalliq ardaygu wuu akrinayaa sheekhuna waa dhegaysanayaa wixii uu jebiyana wuu u saxayaa meesha mushkilkaana wuu ishkaal saarayaayo wuu macnaynaya ardaygin u qoranaya waxaana dhici karta inuu ardaygaasi kelidii sheekhaa wax ka qaadanayo iyo inuu arday kale wax la qaadanayo ardayda kaliya sheekhuba isaga wada dhegaysanayaan maxaa la dhahaa alqiraatu cala sheekh iyana waa ariiqo cilmiga lagu wariyo waa ariiqo cilmiga lagu wariyo waay waxaanay culimada xadiisku u daliishadeen alqira'atu cala sheekh inay tahay dariiqo saxa ah. waxay u daliishadeen xadiiska caamka ah xadiiska yani caanka ah ee uu wariyey saxaabiga la dimaam ibnu thaclaba waa xadiis saxiixa ku yaala bukhaari ku yaala kitaab ilcilmina uu kusoo arooriyey anas ibn malik wuxu uhi nebiga la fadhina sal allah alay wasalam ayaa nin awr saaran ayaa soo galay masaajidka oo masaajidka soo gaadhay dabeedna awrkiibuu xidhay dabeedna masaajidku soo galay markuu masaajidka soo galay ayuu nagu yidhi uri annagoo nebiga hareera fadhina ayuku muxamedu waar muxamed nin kala dhaa waa kee yuu ujeeda nebiga aleyhi isalaatu wasalaam waa nin remi iyo miikii moogta wanabiyu mutakiun bayna dahraanayhim nebiguna dhexdeedu ku jirayo uu jiqilaysnaa weliba u dangiigay markaasaana waxanu nidhi hada arajulu labyadu almuttakiu hada arajulu labyadu almuttakiu maxamed waa ninkaa cad ee halkaa maaragtay jiqilaysan intuu nebigii u tegey buu ku yihi faqaala lahu rajulu wuxu uhi ya bna cabdimualib ina cabdimualibow faqaala lahu nabiyu sala allahu alayh wasalam qad ajabtuk markaasuu nebigu wuxuu ku yihi hee yani hee lagu yidhi fa qaala wuxuu yidhi ninkiibaa nebiga wuxuu ku yihi inii anigu saa'iluka su-aalaan ku weydiinaya famushadidun calayka fi lmasalati hadalkana waan kugu adkaynaya falaa tajid calaya fii nafsika hortaha cadhooni warka iga go ninkaa u fiirso waa nin remiya miyii ka yimi nebi maxamed aan aqoonin wuxuu rabaa inuu wuxuu doonayo ka gungaadho markaasu wuxuu leeya inii saailuka famushadidun calayka almas'alata falaa tajid calaya fii nafsika hadalka wuu afeef dhigtay soo ma ah. rasuulku sal allahu alay waslam wuxuu yihi sal camaa badaa laka warka soo dah waxaa doonaysa weydii bal su-aalahu nabiga weydiiyey ninkaas ugu fiirso wuxuu yihi as'aluka birabbika wa rabbi man qablaka allaahu arsalaka ila annaasi kullihim waxaan allaan kugu dhaarshay rabbigaa iyo rabbiga ciddii kaa horreysay baan kugu dhaarshayey ma ma ilaahay baa ku soo diray oo dadkao dhan kuu soo diray saxaabaduna way maqlayaan fa qaala nebigu wuxuu uhi allaahuma nacam alla ilahe ha nabigu alayh isalatu wasalaam markaasuu wuxuu ku uhi anshuduka bilaahi allaan kugu dhaarshaye allaahu amaraka an nusalliya salawaat alkhamsa fi lyowmi walleyla ma ilaahay baa ku faray inaanu shan salaadood habeenkiiyo maalintii tukato tukanno markaasuu nebigu wuxuu ku yihi allaahuma nacam alla ilaha wuxuu yihi anshuduka billaahi allaahu amaraka an nasuuma hada shahra min asana allaan kugu dhaarshee ma allaa ku amray inaanu bil soonno labiyo tobanka bilood ka mid a ah. markaasuu nebigu wuxuu yihi allaahuma nacam markaasuu wuxuu yihi anshuduka billaahi allaahu amaraka an ta'khuda haadihi sadaqa min agniyaaina fatuqsimaha calaa fuqaraa'ina faqaala nabiyu sal l sl allahuma nacam intaasuu su-aalad markuu nabiga weydiiyey ay wuxuu yihi aamantu bimaa ji'ta bihi waan rumeeyey wixii aada la timi wa ana rasuulu man waraa'ii min qowmi ana waxaan ahay nin tolkay oo dhan matala oo warkaan u geeyay qaadanayaan wa ana dimaam ibnu thaclaba akhuu bani sacad ibn bakrin dabeedna kadib u ka baxa xadiikaasi culimadu waxay u daliishadeen muxadisiintu alqiraatu cala sheekh inay jaais tahay ya maxaad yeeli lahayd haddii nin miskiin aanad garanin intuu ku yimaado kura ar sheekh ar walaan in yari yara sabir su-aalaan ku weydiin ar su-aalaana weydiina sii daa ya dad badan waxaa lagaba inay garaas inuu ku furto bal hadda dhaqankii nabigeena waa bursa alayhi isalaatu wasalaam wlqiraatu calayhi dhe marka wuxu uhi sheekhu ta saddexaad waxa weeye walijaazatu bianwaacihaa weeye ijaazadii inuu sheekhu wax ku ijaaseeyo anwaacdeeda dhan markaad israacso ijaazadu anwaac badan bay leedahay tafaasiisheedana waxaynu ugu tegi doonaa anwaaculijaaza kutubta dambe ayaynu ugu tegi doonaa lakiin ijaazadu waa maxay ijaazadu waxa weeye waa inuu sheekhu xadiiskii uu maqlay ee uu wariyey ee waxa weeyaan uu hayey cilmiguu hayey inuu kuu ijaaseeyo oo uu kuu yidhaahdo waa ama iyadoo qoraana ama iyadoo lafdiga uu kuu haa waad iga warin kartaa kutubta nooca iyo nooca iyo nooca si aan wariyey maalan inuu ku dhaawe marka mararka qaarkood wax mucayana lagu ijaasaynayaa mararka qaarkoodna waxaa lagu ijaasaynayaa waxaan mucayan ahayn oo wixii wariyey oo dhana ayaa lagu ijaasaynaya taasina waa ariiq wax lagu qaado wlmunaawalatu munaawalada ayaa ka mid a waxa weeyaan anwaacda cilmigii lagu kala taxamulo oo munaawaladu waa maxay munaawaladu waxa weeyaan inuu sheekhu u dhiibo ardaygii aaad cilmigii uu maqlay axaadiistii uu maqlay wax ka mid a ah inuu u dhiibo oo kuraa axaadiistaydii weeyaan oo u sheego asalla waxa u abay culimadu idhahen taas xadiiska uu bukhaari isagoo mucallaqa wariyey culimo badanoo kalena isagoona mawsuula wariyeyna saxiixa ah ee sheegaya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam nin uu uga dhigay sariyo ama gaadmo ama ama ciidan uu uga dhigay madax ayuu nebigu intuu waraaq wax ku qoray ayuu intuu waraaqdii u dhiibay wuxuu ku yidhi laa taqra' kitaabka ha akhrino ha furin xataa tabluga makaana kada wa kada ilaa iyo meel hiblaaye aad gaadho hiblaaye meesha markaad gaadho kitaabkan fur sidii buu sameeyey saxaabigii markuu halkii nebigu uu sheegay gaadhay ayuu kitaabkii furay oo dadkii ku dul akhriyay munaawala la yidhahda marka hadduu sheekaagu intuu kutubtiisii kuusoo ururiyo kuraa intan oo kitaab ah waa axaadiistii aan maqlay culimadayda aan ka maqlay iga wari wa taas ya waa qaab wax loo kala wariyo wlmukaatabatuna waa maxay in lagu in cilmigii waxaa lagu kala wariya mukaataba oo duruqu tacamul waxaa kamid ah mukaataba mukaatabadu waxa weeye inuu sheekhu masmuucaadkiisi wixii uu maqlay ama wax kamida ama axaadiistii uu maqlay wax kamida inuu u qoro arday ardaydiisii ka mida deedna u diro waliclaamu inuu ogeysiiyu ku haahdo kitaab hebel sheekh hebel baan ka dhigtay masmuucaadkaygiibuu ka mid yahay iyo walwasiyatu inuu dardaarmo oo u idhaao waa taa kutubtaydii aan aan aan waxa weeyaan iyo musanafaadkii aan cilmigii aan hayay ku qoray markuu geeridiisugu timaado deedna cid uu dardaarmo ardaydiisii ka mida iyo walwijaadatu in la helo wijaadadu waxa weeye inaad hesho waxa weeyaan kutub uu sheekh mucayani uu ka tegey inaad hesho intaas oo ariiq ayaa duruqu riwaaya la ydhaha wax lagu kala xambaara kuwa aanaynu kala tafsiilin waxaynu tafsiilin doonaa berito ale subxaanaka allah bixamdig laa ilaha illa anta astaqfiruka atuubu ilayk